بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية musanifka meeshaan wuxuu uga hadlayaa towxiid towxiid aluluhiya ama towxiid alilaahiya ama towxiid alcibaada hadba wixii la yidhaahdo markii aqsaamta towxiidka laba loo qeybiyey towxiidkii qeybtii labada ahayd waa ka soo baxnay oo towxiid arububiya iyo towxiid اlasmaaءi wالصifaat oo laisla yidhaahda towxiid fi اlmacrifati wاlihbaat halkan towxiid اlilaahiya ama towxiid اlcibaada ama towxiidka la yidhaahdo magaca la yidhaahdo towxiidun fi اطalbi wاlqasdi ayuu musanifka halkan ka gelaya wuxuu leeyahay musanifka raximah اllahu ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية فلا يعبدون مع الله إلها آخر بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله لله وحده لا شريك له wuxuu musanifku leeyahay wa min jumlati ictiqaadi ahli sunna ahlu sunnaha waxay caqiidadooda jumladooda waxaa ka mid ah yacni duuduubkeeda waxaa ka mid ah ifraaduhum ahlu sunnaha keliyooridooda ay keli yeelaan allaha tacaalaa allah sarreeye ay u keli yeelaan bilcubuudiyati addoonnimada oo cibaadada ah oo cubuudiyadiinna laku lahaa ay u barax tiraan asaga keliya uu cibaado yeesho macbuudkana asaga uu yahay ilaahnimadiisa cibaadadiisa inay u gooni yeelaano cid kale ayan la wadaajinin ayaa ictiqaadka ahlu sunnaha ka mid ah falaa yacbuduuna ma caabudaan dadka ahlu sunnaha ah maca allaahi alla lama caabudaan ilaahan macbuud aakhara kale ilaah kale lama caabudaan ee alla keliyahay caabudaan bal inay macbuud kale ama ilaah kala caabudaan iska daayeen yasrifuuna way jeediyaan ay u sarfiyaan oo u leexiyaan jamiica aacaati aacada dhammaanteed allatii aacadii amara allaahu alla uu faray biha aacadaas ou faray amra iijaabin amar waajibnimo ou faray aw istixbaabin aw amra istixbaabin ama sunnanimo amarkeed uu amray waxay u sarfiyaan oy u jeediyaan lilaahi waxdahu laa shariika lah aacaadkaasoo idil iyo cibaadaadkaasi waxay u jeediyaan lilaahi waxdahu alla oo keliya alla keligii ayay u gooni yeelaan laa shariika wadaagsina lahu allah uguma sugnaanin aacaadkaasi iyo cibaadadaasi weeyaan marka cibaadada noocay tahay ama shay waajiba ah ha noqdo sida salaada soonkii xajkii wixii lamida sakadii ama istixbaab ha noqdo oo salaadihii nawaafilka ahaa sunnooyinkii sadaqadii tatawuca ahayd yacni maaragtay xajkii tatawuca ahaayeen waajibka ahayn wax alla wixii tatawucahoo cibaado maaragtay aan waajib ahayn intaba alla keliyaha ula qasdaan cid kale ma siiyaan alla keliya subxaana wa tacaala ayay cibaadadooda u sarfiyaan cibaadada marka maxaa la yidhaahdaa macna alcibaada waa maxay sheekh ulislaam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala wuxuu cibaadada ku sheegaa alcibaadatu hiya طaacat اllahi biimtihaali maa amara allahu bihi cala alsinati اrusul cibaadada waxaa la yidhaahdaa buu yidhi waa alla oo lagu aeeco allahoo la aeeco laguna adeeco waxa uu faray qaadashadeeda oo la qaato ouna ku amray calaa alsinati rasulihi rusushiisa carabkooda oo ku amray in la qaato taa oo la fartoomo ayaa la yidhaahdaa cibaadada weeyaan meel kale shiikhu wuxuu leeyahay sheekh islaam ibnu taymiya cibaadada waxaa la yidhaahdaa alcibaadatu ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu اllah wayardaah min alaqwaali wاlacmaali alظaahirati wاlbaaطina waxaa la yidhaahdaa waa magac kulminayo cibaado marka la yidhaahdo wax alla wuxuu rabbi jecel oo idin kulansanaya oo rabbi uu raadiga ka yahay camalkaas iyo qowlkaasi daahir ha noqdo ha muuqdo ama wax baatinka oo muctaqada oo qalbiga laga itiqaadin laga ictiqaadinaya ha noqdee daacadaas wax alla wuxuu ilaahay jecel yahay ouna raadiga ka yahayba cibaado la yidhaahdaa macna alcibaada macnahaasu ku sheegaa cibaadadan walaalayaal sidaan ognahay waa xaq ilaahay uu leeyahay xaqullah in asaga la caabudo oo macnaha cibaadada ay leedahoo dhan asaga la siiyo oon axad kale waxba loogu darin arrintaasi waa xaq ilaahay leeyahay waxaana na tusayo xadiidka imaam albukhaari imaamu muslim iyo ba ay soo saareen xadiiu mucaad ibni jabal wuxuu yidhi kuntu radiifa nabiyi sal allahu calayh waali wasalam nebiga ayaan daabad la saarnaa ayaan la saarnaa buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu ugu yidhi yaa mucaadu atadri maa xaqu llahi cala alcibaadi wamaa xaqu alcibaadi cala allah allah addoommada xaquu ku leeyahay ma garanaysaayoo cilmi ma u leedahay addoommaduse waxay rabbi ku leeyihiinoo rabbi asagu isi saaray ma garanaysaa markaasaan inuu yihi qultu allah warasuuluhu aclam allay rasuulkiisaa garanaya nebiga markaasu wuxuu yidhi xaqu llaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya xaqa oo alla addoommadiisa ku leeyahay waa inay isaga keliya caabudaan axad khalqigiisa ka midna ayan la wadaajinin waa shay weyn waay marka cibaadada waa xaqullah allahna raadi kama aha xaqa uu leeyahay makhluuqaadkiisii oo addoommadiisiia in loo in wax laga wax loogu daro ama la wada siiyo ilahay raadi kama aha subxaana wa tacaala waa xaqu isagu leeyahay wa xaqu lcibaadi cala allah addoommada marka xaqa ay rabbi ku yeelanayaanna waa maxay waxaa weeye anlaa yucadiba man laa yushriku billahi shaya xaqa ay addoommadu leeyihiinoo rabbi isagu dusha iska saaray waxaa weeye axadka aana allah cibaadadiisa cid kale wax ugu darin inuusan cadaabin uusan cadaab geynaynin waa arinkaas weeyaan marka cibaadada allah baa iskale axad kale oo loo gudbin karaahi ma jiro cid kaloo la siinaya lama arka weeyaan cibaadadii marka qaybo ka mida buu shiiku noo sheegi qaybo ka midoo soo qaadaya falaa yasjuduuna ilaa lilaah addoommada ahlu sunnaha dadka la ahlusunna waljamaaca dadkaasi falaa yasjuduuna ma sujuudaan ilaa lilaahi alla mooye axad kale uma sujuudaan sujuuda allah iskale wejiga waxaa dhulka loo dhigay addoon inaad tahay oo daciif tahay buu ku amray dhulka ii dhig wejiga sujuuda allah iskale yacni xataa markaad yacni dadka waad aragtee markii la salaamaya iyo soomaalida in badan way isticmaashaa inxinaa bay sameeyaan waa foorarsadaan qofuu salaamaya u foorarsanaya maya foorarsiga allah iskale alla keliya inxinaa loo sameeya cid kale looma samayn karo waxaa la rabaa qofka markaa salaamaysa sidaa inaad u salaanto adoo taagan inaa salaantaan rabaa maaha inaa u foorarsato iska daa foorare dadka qaarkii waad ogtihiin dadka ay maaragtay suufiyada odayaasha ahoo oo sheikh fulaan la leeyahay waa loo soo gurguurtaaba cagaha inta dhulka la dhigto aa la soo gurguurana markaasa gurguurad loogu yimaadaa waa noo cibaadada ka mida wey waa cibaada allaha la rabaa tawaaduca ilaahay baa iskale subxaanahu watacala loo sameeya falaa yasjuduuna ma sujuudaan ilaa lilaahi alla mooye axad kale ma sujuudaan walaa yatuufuuna mana tawaafaan ilaa lillaahi alla un bay u tawaafaan bilbeyt alcatiiqi gurigii horeeyey oo beytullaahi alxaraam loo jeedo alla keliyahay u tawaafaan beytulxaraam yacni waa kacbadeennii wey beytkaas oo maka ku yaallo ayaa tawaafka loo jideeyey asaga unbaa la tawaafaa toddobadaa jeer baa la tawaafaa meel kale oo awaaf loo ogol yahay lama arko haddii marka cibaadadii tawaafkii alle loo tawaafayey oo beydkiisii la rabay in loo tawaafo lagu tawaafo la rabay laga wareejiye oo meel kale la geeya cibaado xaq ou rabbi lahaa oo makhluuq kale la siiye sooma noqonayso xaquu rabbi lahaayo cid kale la siiye noqonaysa marka sidaa darteed waxaa la rabaa allah wuxuu leeyahay walyatawafuu bilbeyt alcatiiq ha dawaafeen addoommadayda beytkaas horeeyey oo qadiimka oo beytullahi alxaraam la yidhaahdo ha dawaafeen meel kaloo tawaaf loo ogol yahay lama arko weeyaan annagana maxay dadka iyagu sameeyaan qubuurtaa la dawaafaa dadkii wadaadada dadka u ahaa ee maaragtay turuqu suufiya la yidhaahdo oo u ahaa waxay dadka bareen in qabriga toddoba jeer la dawaafo lagu wareego ilaa markii dambe xaj ay gaarsiiyeenba inuu aj qubuurta xaj tahay oo kale ilaa la gaarsiiyo waad ogtiin qasaaidkooda haddaa akhrisaan hadda maalan sheekh uweys oo kale qabrigiisa qasaaidka laga alifo waad garanaysaa ziyaaratu qabrihi xaajun wasiilkuhu khayru turqila waa lagu xadreeyaa ziyaaratu qabrihi xajunaa la yidhahda qabrigiisa loo xajiyo yani lasoo siyaartaa waa xaj wey toddoba jeer ninkii tago xajba uma baahna lalibasu kifaaya toddoba jeer ninkii qabriga sheekhuweys tago oo dawaafo xajba uma dhimana waxay ku taalla kitaabka manaaqibka la yidhaahdo qasiidada ku taallo oo qasaa'idkiisa lii himatun bacduha waad garanay ragga manaaqibka waawada akhristeen baan malaynaya waxaa ku jira xuju ilaya fadaarii kacbatun nusibat wasaaxibu lbeyti cindii wlxima xarami qasiidadaasbaa macruuf wey xujuu ilaya fadaari kacbat nusibat wasaaxibu lbeyti cindii wlximaa xarami macnaheeda ma garanaynaa xujuu ilaya aniga iisoo xajiya shacbuqaadira dhahaya leeyihiin maxaa yeele fadaarii kacbatu nusibat daartayda gurigayga waa kacbo la istaajiyey weyaan kacbadii la taagay wey wa saaxib lbeyti nabiyulaahi maxamed u jeedaana nebi maxamedna cintii aniga agtayda wey walximaa aniga beertaydaan meesha aan deganahayna waa xaramkaygii weeye buu leeyahy bal intaa ka badan wuxuuba leeyahayba manaaqibkay ku taallaa waad fiirinaysaa wuxuu leeyahay owliyadii inta isku timid dhammaanteed ayay waxay dhaheen uu leeyahay qudbi baa tahay markaasuu ku radiyey yidhi qaalat اlwliyaau jamcan bicasmin anta qudbun calى jamiic اlanaami qultu kufuu uma smacuu nasa qowlii inama alqudbu khaadimi wahulaami kulu qudbin yatuufu bilbeyti sabca wa ana albaytu aa'ifu bikhiyaami buu dhahay halkaas manaaqibkay ku taala wuxuu leeyahay yani qaalat alwliyaau jamcan bicasmin owliyada dhammaanteeda si casiimale waxay u yidhaahdeen anta qudbun calaa jamiici اlanaam cabdiqaadir jiilaaniya waxaa tahay makhluuqa dhan qudbigiisiibaa tahay qudbi waxaa la udubdhaxaadka tiirkiibaa tahay adiga ah markaasuu markaasaan ihi qorta ku fuu war ka joogsada hadalkaas maa qudbi qudbi haydhihinina uma asmacuu nasa qowlii hadalkayga aan caddaynaya caddaantiisa dhegaysta inama alqudbu qudbiga aniga aad uga ammaanaysaan khaadimii wa hulaamii waa kan ii shaqeeya iyo addoonkaygii waayuu yidhi kan addoonkaygii ah baaba qudbi la yidhaha markaas anna addoonkaygii iyo shaqaalahaygii baad igu magacaabaysaa inaad leedihin qudbi baa tihiin buuri markaasuu yihi kullu qudbin sifada qudbi walba uu leeyaho tirinaya qudbi kasta kulligii yatuufu bilbeyti sabca inta halkan ka tago kacbada aadaa markaasuu toddoba jeer soo dawaafaa buuri wa ana albaytu taa'ifun bikhiyaamii aniga iska daa inaan kacbada aadee beytka laftiisa intuu soo guuro oo guryahayga dawaafa kacbadaaba aniga igu wareegta u leeyahy aniga igu wareegtaa aniga lafteeda igu wareegtaabu orma marka waxaasaa dadkii diin inta looga dhigaa laloo akhriya la barakaystaa arbaco walba islaamaha guriga bunka looga dubaa waxaas wax lamida guryaha lagu ahriya macruuf waa la barakaysana shacabqaadir nin ahlu khayro daaci ahoo maarata ahlu khayra buu ahaa shaqana kuma lahayn waxaa wax lagu been abuuranaya wey maha cabdiqaadir jiilaani inuu leeyahay wey marka dawaafkii oo allah baytullaahi alxaraam ou lahaa ou halka loo jideeyey baa meelo kale la geeyaa waa macruuf weeye walaa yanxaruuna ila lilah dadka ahlu sunnaha ah xoolaha ma gowracaan ilaa lilaahi alla darti unbay um u gowracaan magaca allay ku gowracaan alla keliyayna u gowracaan cid kale uma gowracaan dabxiga waa waa wey gowraca xoolaha la qalayo waa cibaado wey cibaadadaas ilaah baa iskale cid kale in la siiyo lama rabo maxaa yeele ilahi wuxuu leeyahay qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii للahi رب العاalمين لا شhريiكa لah وبذلiكa أmirtu وأna أول المسلمiiن salaada siduu rabbi u leeyahay buu nusugana u leeyahy wanusulkii ay dabxi baa la yidhahdaa gowracayga xoolahayga aan gowracayo allah iskale subxaana wa tacala wadaagsana ma leh keligii wey allah iskale wey bal ilaahay nabiy llaahi moxamed uu amraya uu leeyahay fasalli lirabbika wanxar fasalli lirabbika rabbigaaga u tuko wanxar ay wanxar lirabbika rabbigaagana u gowrac cid kale xoolaha u gowracin marka xoolaha qalayso allah keliya u gowrac magaciisana ku gowrac cid kale ha u gowracin weya xadiidka imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo xadiid cali bni abi aalibin radi allaahu canhu cali bni abi aalib wuxuu rasuulka ka sheegay inuu yidhi lacana allahu man dabaxa ligayr illaah ilaahay ha lacnado naxariistiisana ha ka dheereeyo ciddii u gowracdo alla waxaan ahayn ciddii waxu gowracdaa man lacana allaahu man lacana waalidayhi labadiisa waalid qofkii lacnadana ilaahay ha lacnado oo raxmadiisa ka fogeeyo lacana allaahu man aawaa muxdita ilaahay ha lacnado qofka qof inta dulmi geystay qof soo dilay xoolihii dhacay soo dhawaysto oo iiwaa ku sameeya dhabarka marsado sida hadda soomaalidu u badan tahay wey aalimiin aalim baa intuu dad soo dilo oo nafta ka soo gooye baa qabiilka waxay leeyihiin wallaha la taabanay waa la hor istaagaya daalimkii ciddii difaacda waa malcuun waay waa lanad malcuun ilaahay xaggiisa raxmadiisa waa laga fogeeya aalimkaasoo kale ninkii dhabarka marsado midda afraad lacana allaahu man hayara manaara alardi buu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka dhulka calaamadihiisa bedelo sohdimaha ay dadku kale leeyihiin dhulka ilaahay baa dejiyey guriga ama baloodkan baa lagu siiyey baloodkan soohdin buu leeyahay soohdintiibaa inta tirtirta waxaa rabtaa inaad ku darsato dad islaama dhulay leeyihiin inaad ku darsato baad doonaysaa markaasaa calaamadii tirtiraysa calaamadaha soohdinta qofka tirtiraaye si uu dhul kale muslim leeyahay ugu darsadana ilaahay ha lacnada buu rasuulka calayh isalaatu wasalaam marka maxabshaahidkeygu waa maxay lacana allaahu man dabaxa ligayr illaah haddaad tidhahda neefkan shiikh hebel baa iska leh sheekh hebel buuna u joogaa sida haddaba dadka ay sameeya sharadka la galo sooma arkin sheekh hebelaan neef loo madraaya marka neefkaas sheekh hebel markaad tidhaahdeed ku magacaawdo lacnadaasaad soo gelaysaa maxaa yeelay makhluuqaad ku magacaawday ood u gowracday weeyaan walaa yanduruuna mana nadraan ilaa lilaahi alla mooye axad kale xuma nadraan nadarka ilahay baa iska leh nadarka hadda annaga waxaa u naqaanaa haradka haradka sharad bay maarata suufiyada u bixiyaan nadarka waxaa la yidhahdaa ilaahayow haddii waxaas iyo waxaas aad i siiso maala waa jiraya qofka allahayow haddii aad i caafiso waxaan kuu nadray inaan intaasoo salaado tukado intaasoo sadaqaad la baxo intaas inaan maaragtay eh, xajiyo intaasoo wanaaga inaan sameeyo saasoo kale nadarka la yidhaha waa taa wey nadarkaasna nabiga muxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam man nadara an yutiica allaha falyutichu qofka nadro inuu ilaahay aeeco oo aac ku nadraahi ha nadro ha oofiye nadarkaasi weeyaan nadarka inaa oofisaa la rabaa wixii aad ilaahay ka gasho markuu rabbi ku caafiyo muraadkii aa lahayd laguu sahlo wuxuu yahayba waxaa la rabaa inaad nadarkaas oofiso oo aad gudato baa la rabaa weya alla keligii in laga galaana la rabaa cid kale inaana laga gelin allah keligii in nadarka laga galaa la rabaa annaga waxay dadka iyagu waxaa laga galaa inta badan in ilaahay dadka uga naxariista mooye dadka ahluqubuurka ah ee awliyada soomaalida ee u taqaano baa laga galaa waqtigii ziyaaradiisa marka shiikaas la gaaro yaa waxaa la leeyahaye yaa yaa shiika sharad ka galaayo yaa sharad ka galaayo yaa caafimaad rabo yaa awlaad rabo yacni markaasaa ninka la yidhaahdo saaxibu sijaaya ayaa la yidhahda ninka qabriga maarata wakiilka ka ah oo hor fadhiyo kaasaa wuxuu leey yaa nadraayo markaasaa nadar la gelaayo islaantii dhali weyse iyo kii xoolo waaye iyo waxaan bixinayaa haddii sanadkaa sanadkiisa xoolahaasaan dhiibaya markaasaa laleeyahy shiikow fadhiga ka kac waa ujeedaa qabrigaa la garaacaya laleeyahay ka kac yani maaratay waxaa la rabaa haddii kale siyaarada sanadka soo socdo lagu cusi maayo iyo wax lamida baa laleeyahay marka waxyaalahaasoo idil waxa weeye waa cibaadadii allah ou lahaa subxaana wa tacaala oo makhluuqaadkiisa wax loogu darayo weeyaan walaa yaxlifuuna ila billaah mana dhaartaan ilaahay mooye axad kale kuma dhaartaan dhaarta markaad dhaaranayso qofka waxaa la rabaa muslimka ah ee allah inuu ku dhaarto man xalafa bigayr illaahi faqad ashrak buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam tirmidi oo warinaya xadiida cumar ibn khadaab waxaa weeye alla axadaan ahayn qofkii ku dhaartaahi faqad kafara aw ashraka ama waa kufriyey ama shirki buu sameeye baa leeyahy lanna dhaarta axadkaa ku dhaaranaysaad weynaynaysaa waa taciimu taciimna iyo weynina yaa iska leh allah subxaana wa tacaala iskale allah inaad weynaysaa la rabaa markaad dhaaranaysa inaad ilaahay ku dhaarato xadii kale imaam muslim buhaari bukhaari muslimba ay soo saareen xadii ibni cumar wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut ciddii dhaaranaysa qofkii inuu dhaarto rabaaye allah ha ku dhaarto ama ha iska aamuso yuusan cid kale ku dhaaranin nebigi inaad ku dhaarato lama rabo malaa'ig inaad ku dhaarato lama rabo yani maaratay qoodha iyo xerada inaad ku dhaarata lama rabo cid kale inaad ku dhaarato maya lama ogola allah keliya ayaa lagu dhaartaa keliya allah iskale dhaarta weyaan haddii aad cid kale ku dhaaratood ku darto wanwebi aad tidhaahdo sida hadda ay masaarida ay u badan yihiin wanwebi bay ku dhaartaan saasay yidhahdaan marka haddaad saa tidhaahdid waa shirki waa wadaagsi nabiyulaahi moxameda allah wax ugu dartay cibaadadii ou lahaa weeyaan walaa yatawakkaluuna ilaa cala allah walaa yatawakaluuna mana tala saartaan ilaa cala allaahi alla mooye axad kale ma tala saartaan tala saarashada waa shay aad iyo aad u weyn wey tawakulka shayga la yidhaahdo culummadu waxay ku tilmaamaan inuu yahay yacnii inuu yahay aclaa maqaamaati atawxiid towxiidka maqaamaadkiisa meesha ugu sarrayso inuuba tawakulka yahay ayay culummadu ku sheegaan weeyaan waxay yidhaahdaan tawakulka tala saarashada waxa weeye waa shayga aad tala saaranayso uusan axad kale awoodi karin ilaa ilaahay mooye alla keliya alla keliya mooye cid kaloo awoodi kartaa shayga aysan jirin inaadan cid kale u tala saaranin rabbiga keliya taladiis u saarato maxaa yeelay qofka ilaahay tala saarto isagaa ku filan waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbu allah kugu filan subxaana wa tacala oo kaafigaaga ah mar haddaad rabbigaaga tala saarato weeyaan walaa yadcuuna mana baryaan ila allah alla mooye axad kale ma baryaan allah keliya ayay markay wax baryayaan ayay baryaan hadday dhibku dhaco ilaahay bay u qeyshadaan allay subxaana wa tacaala ascabada u horsadaan axad kale oo la baryo lama ogola marka haddii dhibaato kugu dhacdo inaad ilaahay u qeyshato baa la rabaa waxaan ognahay yacni maaragtay suufiyada khaasatan ariiqadan saylciyada la yihahdo waad garanaysaan qasiidada ugu weyn ay akhriyaan cayniya la yidhahda shee cabdiraxmaan azaylci baa iska leh cayniya la cayna ku dhammaata waad garanaysaan alaa yaa rasuul allaahi qalbii mutayamun ka bilaabataan alaa yaa rasuul allaahi qalbii mutayamun bixusnin badaa fii wajhika almutalamaci halkaas beytkaasi ka bilaabataan markaasaa waxaa takhmiisiye sheekh la yidhah sheekh qaasim albaraawi la yidhaahdo saddex shadriyo ku daray markaasuu takhmiis mukhamasu ka dhigay bal fiiriya qasiidadaas kutubtay ku qoran tahay waad arkaysaane cayniyada mashhuur waa waa la yaqaanaa beytka ugu horeeya bilowgiisa fiiri wuxuu leeyahay wuxuu ku bilaabayaa idaa naabanaa khadbun jasiimun mukhayamun wahaaja binaa fii howli shidatinaayamu yamu nunaadii rasuula اllahi wاnnaasu nuyamu alaa yaa rasuula اllahi qalbii mutayamun bixusnin badaa fii wajhika almutalamaci waa ujeeda yani wuxuu ku bilaabay wuxuu leeyahay idaa naabanaa khadbun jasiimun mukhayamun haddowna asiibo masaa'ib weyn iyo shiddo weyn haddayna asiibto wahaaja binaa fii howli shiddatina yamu yacnii shiddadeenna darnaanteedana bada aynu u kacdo annagoo badda ku jirna badda aynu u kacdo oo mawjka iyo hirka meel walba ka yimaado nunaadii rasuul allahi rasuulka allaan u qayshanaynaa wannaasu nuyamu ayadoo dadku ay hurdayaan ayaan u qayshanaynaan leenahay alaa yaa rasuul allahi baa rasuulka allow baan ohanayna ma ilaahay baa la baryaa oo nabigii ninna baray mise rasuulka in la baryaana la bara alla inaan barinaana la bara subxaana wa tacala markay shidana gaarto marka uma uma dikrinaaye arrimaha markaan sheegayo yani calaa sabiili dami uma sheegaayo laakiin calaa sabiili taxdiiran u sheegaya inaan iskaga digno laakiin maaragtay ma ahan cay keliya inaan dadku tacninayne in waxaan dadka looga digo dadka loo sheego naseexo darteedna in loogu sheego baa la rabaa wey marka waxyaalahaas iyo wax lamiday cibaadada ilaahay bay ka hor imaanaysaa maxaa yeele qofka hadduu rabbigiis wax ugu daraahi aayaadka noo imaan doonaan arki doonna cibaadada rabbi leeyahay haddaan cid kale wax ugu darnaahi berrinta qiyaamaha waxay sabab u noqonaysaa qofka inuu naarta ku waaro ayay sabab ugu noqonaysaa w shirki markuu qiyaamo la tago si marka uusan ugu tegin waa in adduunka intuu joogo looga digaa oo la yidhahdo war maaragta tawxiidkaada sax cibaadadaadi caqiidadaada saxo in la yihahdo qofka ayaa xaq loogu leeyahay wya markaasuu sheikhu wuxuu yidhi wahaadaa midkani intaan aan ka soo sheekaynay towxiid aluluuhiya yacni towxiidka la yidhaha towxiid aluluuhiya ama towxiid alcibaada la yidhaahdaa waa towxiidkan alle oo cibaadadiisi loo barax inuu asaga sujuuda leeyahay inuu awaafka keligii beedkiisa la awaafo asaga dartii loo awaafo in xoolaha asaga magaciisa lagu gowraco keligii loola qasdo oo loo gowraco in nadarka asaga laga galo iyo sharadka in asaga keliya lagu dhaarto in asaga keliya la tala saarto inaan asaga axadaan ahayn la caabudin oo la baryin arintaas iyo wixii kaloo maaragtay towxiidka ka mid a ah, arintaas waa towxiidka towxiid aluluhiya la yihahdo aayadihii buu marka noo tirinaya qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati nisa wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shaya waa hadal cadu wacbud llaha alla caabuda addoommadiiyow walaa tushrikuu hana la wadaajinina bihi ay bilaahi alle shay-an waxba hala wadaajinina yacni walaa tushrikuu bilaahi shay-an soo ma fahmaysaan hadda usuulka waxay yidhaahdaan shay-antu waa nakira nakiraduna waxay dhacday fii siyaaqi nafyi bay dhacday waxay dhahaan annakiratu idaa waqacat fii siyaaqi nafyi tufiid alcumuum nakirada hadday shayga munakarka ay hadduu fii siyaaqi nafyi dhaco diiddo siyaaqiisa ou dhacaay caamnimay tusaysa shay min alashyaa wuxuu doona ha noqdo shay oo dhan buu camimaya allah la wadaajinay wixii alla ka soo haro idil rabbigaaga waxa ugu darin subxaana wa tacaala wa qaala tacaala allah wuxuu leeyahy fii suurati alisraa waqadaa rabuka anlaa tacbuduu waqadaa rabbuka rabbigaaga wuxuu xukumay nebiyulaahi muxamadow ou amray anlaa tacbuduu inaadan caabudin inaydnan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye axad kale inaadnan caabudin isaga keliya inaad cibaadada ku khasistaan ayuu rabbi amray subxaana wa tacaala wa tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati tawba wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxida wamaa umiruu lama amrin dadkii addoommadii ilaa liyacbuduu inay caabudaan ilaahan macbuud oo waaxidan keligiiya mooye allah axad kalo cibaadadiis lama farin alla keliya la amray wey wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati اlbayina wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu diin wamaa umiruu lama farin oo lama amrin dadkii makhluuqaadkii yani jinni iyo insi ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye allaha alle keligii inay caabudaan mukhlisiina ayagoo u baraxtiraya u saafi lahu allah addiina ay tawxiida tawxiidka u barax caqiidadooda cibaadadooda diinkooda u baraxtirayo mooye cid kale inays maaragtay aan la caabudin alla mooye axad kaleeto inaysan caabudin ayaa ilaahay taas unbuu amray wey waqaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati daariyaat wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun wamaa khalaqtu ma aanan abuurin aljinna jinnigii iyo walinsa insigiiba ilaa liyacbuduunii inay aniga iwaxidaano i caabudaan mooye ilaa liwaxiduunii keligay inay cibaadada igu khasisaan weye wa macnaa yacbuduunii waxaa loo jeedaa yuwaxiduunii aniga inay iwaxidaano keligay ay i caabudaan mooye wax kale ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisaas jinni insi uma uunan abuurin wuxuu noo abuurtay inaan addoommo u noqonno isaga keligii macbuud ka dhiganno basaana loo abuuray weeyaan intaas waa towxiidkii wey wadidu daalika intaan aan ka soo sheekayno didkeeda bimacnaa cagsigeeda waxa ka soo horjeedaahi towxiidkaa waxa ka soo horjeedaahi waa ashirku billaah wadaajin oo allah lala wadaajiyo khalqigiisa lala wadaajiyo acaadana allaahu allah naga badbaadiyo oo naga koriyo minhu shirkiga allah naga badbaadiye eh wa huwa shirkigu acdamu danbin dembi kan ugu weyn weeye cusiya allaahu allana lagu caasiyo bihi shirkiga dembigaasi dembi ilaahay laga galo dembiga ugu weyn oo rabbi loogu caasiyaahi waa shirki weeyaan waa shirkiga wey shirkigaas dembiga dunuubta la galaa kan ugu weyn waa shirki wey sidaas darteed allah shirkiga marna ma cafiyo haddou addoonku shirki ku dhinta shirki asagoo wadaajin rabbi cibaadadiisa la wadaajinaya oo ku dhinto rabbi subxaana wa tacaala ma cafinayo weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaanah watacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik biاllahi faqad iftaraa iman cadiima ina allaha alle allah laa yakfiru ma dhaafo oo addoommada uma dhaafo an yushraka in la wadaajiyo bihi allah in wax lala wadaajiyaahi marna ilaahay ma dhaafo shirkigaasi saaxibkiisa u dhaafi maayo wayakfiru allah wuu dhaafaa maa duuna daalika shirkigaa wixii ka soo haray oo dunuubaho ilaahay laga galay wuu u dhaafaa lagu caasiyey yowse u dhaafaa liman yashaau ciduu doono qofkuu doonobuu rabbi u dhaafaa subxaana wa tacaala waman yushrik billaahi alla qofka shirki wadaajin la sameeyo oo khalqigiisa la wadaajiyo cibaadadii ou lahaa wax ugu daraahi faqad iftaraa wuu abuurtay iman dembi oo cadiiman weyn ayuu allah ku been abuurtay weeyaan dambi weyn buu rabbi ku been abuurtay subxaana wa tacala qofkaasi weya marka shirkiga ilaahay ma dhaafo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii shirki ka soo haray hadduu qofku ka toobo keeno ilaahay waa u dhaafaa shirkiga hadduu intuu adduunka joogo ka toobo keeno allah wuu dhaafaa laakiin hadduu shirki ku dhintaa qofku wuxuu noqdaa mukhallad fi naar naarta mid lagu waariyo ayuu noqonaya weya haddiise macaasi uusan ka toobo keenin oo ku dhintahay waa mashiiat illaahi buu ku sugan yahay taxta mashiiat illaah alla mashiiadiisa iyo doonistiisa dhexdeedu ku sugan yahay in shaaa hadduu rabbi doono cadaba wuu cadaabaya wain shaaa hadduu doonana afara lah waa u dhaafaa weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi aayaddaa labada aayadood isku mid waxyaran bay ku kala bedelan yihiin isla suurat nisaa bay ku jiraan aayadda hore waxay ahayd waa aayadda raqamkeeda afartan iyo sideedoo shiikhu meesha noogu qoray weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi in allaha alla laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in lala wadaajiye khalqigiisa wayakfiru wuu dhaafaa maa duuna dalika shirkiga waxaa ka soo haro liman yashaau qofkuu doono buuna u dhaafaa waman yushrik billaahi allah qofka wax la wadaajiyaa faqad dalla dalaalan baciida faqad dalla waa uu dhumay oo waa baadiyoobay dalaalan baadi oo baciidan fog ayuu baadiyoobay xaggii ka foga xaqii ka teg xaqiiba ka fogaaday weeyaan marka tii horena faqad iftaraa iman cadiiman waa imi weyn shirkiga laftiisa weeyaan dalaal mubiinaho baciidana wuu yahay shirkigii weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati alxaji xunafaaa lilaahi hayra mushrikiina bih wman yushrik biاllahi fakaأnama hara min الsamaءi fatkطafhu الطayru ow tahwi bihi الriixu fi makani صaxiiq xunafaaa lilaahi ayagoo ah kuwo ilaahay subxaana wa tacaala yacnii shirkigoo dhan ka iilanayo ka leexanayo xag alla u leexanayo towxiidkii hayra mushrikiina ayagoo aan kuwa aan wadaajinaynin bihi allahna axad khalqigiis khalqigiisa ka mid ah uusan rabbi la wadaajinaynin markaasuu markuu dadkii mu'miniinta ahaayee ahlu tawxiidka ahaa uu ka soo warramay iyo cidda shirkiga samaysaahi iyo tusaale u samaynaya allah subxaana wa tacaala waman yushrik axad kii wadaajiyo bilaahi allah khalqigiisa la wadaajiyaahi cibaadadiisa iyo macbuudnimadiisa la wadaajiya fakanamaa waxaabad moodaaba fakanamaa waxaad moodaa uu la mid yahay yani isaga oo khara soo dhacay min asamaai samada qof ka soo dhacay oo kale buu la mid yahay oo markuu soo dhacay intuusan dhulka soo gaarin fatakhtafuhu tayru shimbirtii ay kala daftay hilibkiisii hawada intuu ku soo jiray ay daftay shimbirihiibaa hawada ku dhammaystay eber gorgorkii iyo wixii meelaha wax cuni jiray ayaa hawada intuusa soodhulka soo gaarinba bay hilibkiisii kala dafeen waa halaagsamay wey macnihiidi aw amase tahwii bihi riixu hadduu ka badbaado shimbirihii tahwi ay yani la hoobato bihi axadka mushriga ihi alriixu dabayshii yani midkaa samada ka soo dhacay dabayshii ay yani ula leexato ay ku hoobiso fii makaanin saxiiqin makaan boos fog oo aad u fog ay ku rido oo jirkiisa uu ku baabao halka uu ku halaagsamo marka marna qofka mushrika ahi ma badbaado xaalkiisu qof halaagsamay buu la mid yahay adduunka badbaado qabo daahir ahaan nin badbaado qababa haba noqdee laakiin qof maarata wuxuu la mid yahay halaagsamay oo kale ama hawada dhexdeeda shimbiro ku laayeen ama baholo ku dhacay oo maarata halkaa ku halaagsamay unbuu la mid yahay w waqaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduh yaa bunaya laa tushrik biاllah ina shirka la ulmun caiim waid wadkur ka sheekee nabiyulaahi muxamed oo id waqti ka sheekee oo dadka u sheega xusuusii wey qaala luqmaanu luqmaan uu yidhi libnihi wiilkiisii ou ku yidhi wa huwa walxaalu luqmaanna yaciduhu wiilkiisii oo waaninayo muxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiio laa tushrik billaahi alla ha la wadaajinin khalqigiisa cibaadadiisa keligii u baraxtir maxaa yeeley ina shirka shirkigu la dulmun dembi weeye dembigu cadiimun weyn oo dembi ka weyn uusan jirin shirkiga dembi ka weyn lama arko weeyaan marka iska ilaali marka waa akbaru dembin siduu hadaaya sheikhu noo sheegay acdamu dembin cusiya allaahu bihi buu yidhi dembi alla lagu caasiyo kan ugu weyninka badan waa shirkiga waa aayaddaasaan tusaysa weyaan iyo inuusan ilaahay dhaafin wixii ka soo harana dunuubta kale ou dhaafo weynankiisa ayuu ku tusayaa weya wabayana tacaala allah wuxuu caddeeyey anna shirka shirkigii muxbitun inuu buriyo lilcamali camalkaagii inuu burinayo mukhrijun wa mukhrijun mid saara inuu yahay oo qofkii ka bixinayo min millati lislaami diinta islaamkaba inuu ka saarayo shirkigii ayuu maaragtay rabbi caddeeyey subxaanah wa tacaala wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi walow ashrakuu laxabia canhu ma kaanuu yacmaluun aayaddan marka fii suurati lancaami ku jirtaa marka aayaddan allah ou shirkigaas ou keenayaahi waxaa laga soo warramayaa oo walow ashrakuuda faacilka loo celinayaahi damiirka loo celinayaahi ambiyo badana laga soo hadlay ilaa sideed iyo toban nebi ayaa suuraddan yani intaan aayaddan la soo gaarin buu rabbi ka warramay subxaanah wa tacaala watilka xujatuna aataynaaha ibraahima calaa qowmin kasoo bilow soo wad ilaa aad soo gaarto dalika huda allahi yahdi bihi man yashaau min cibaadih kaa waa hanuunkii oo ambiyada ilaahay hanuuniyey dadkii saalixiinta ahlukhayrka ambiyada rusushii yaa laga soo warramay ilaahay hanuunkaas ciduu doono ku hanuuniya oo tusaa weya ambiyada marna shirki kama dhacaynin weya walow ashrakuu hadday shirki samayn lahaayeen ambiyada saalixiinto nabiyulahi ibraahim iyo ilaa laga soo gaaro sideed iyo toban nebi oo laga sheekeeyey hadday alla wax yar cibaadadiisa ugu dari lahaayeen la xabita canhum waxaa buri lahaa xaggooda maa kaanuu yacmaluuna waxay sameeyeen acmaashay samaysteenoo dhan waa baabi'i lahayd marka macnaheedu waxa ambiyadii shirki ma samaynin iska ilaaliya baa loo jeedaa marka ha samaynina baa annaga nala ku odhanaya wey marka sidaad ogtihiin towxiidka qofka ou la yimaado towxiidka wou muraa sida salaada iyo weysada iyo soonku iyo waxa lamidkaba ay u buraan baa towxiidkuna u buraa lanna waxaa la yidhaahdaa ashirku yubtilu tawxiida baa la yidhahdaa shirkiga towxiidkaadii ayuu burinayaa kamaa yubtilu alxadau alwuduu'a sida xadadka ay weysadu u buriso soo hadduu qofku dabeen ka timaado weysadiisa ma burin hadduu kaadiya sooma burin hadduu saxarooda sooma burin sidaasoo kale uu shirkiguna haddii cibaadada aad ku dartahay tawxiidkaada uu u buraya wey acmaashaadi marka ka kacbay noqonaysaa walow ashrakuu laxabida canhu maa kaanuu yacmaluun aayaddan kalena wadana sidaasuu rabbi leeyahay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati zumar walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin walaqad uuxiya waxaa la waxyooday ilayka adiga nabiyulaahi maxamedow waila ladiina rusushii iyo ambiyadii min qablika adiga hortaada ahaa waxaa loo waxyooday lain ashragta haddaad wadaajiso oo alla aad cibaadadiisa cid kale wax ugu dartaahi layaxbatanna inuu burayo burayo burayo camaluka camalkaaga uu burayo walatakuunanna aad ahaaniyood ahaan min alkhaasiriina dadka khasaaray mid ka mida ah aad noqonayso marka shirkiga waxa weeye camalkaaguu buriyaa siduu shiiku noo sheegay waa muxbitun lilcamal waana mukhrijun min almilla qofka ayuu diinta islaamka ka saaraa weeyaan wa fii saxiixi muslimin aayaadkii markuu nooga soo baxay buu axaadiistii qaar nooga sheegaya wa fii saxiixi muslimin imaamu muslim saxiixiisa dhexdiisa waxaa ku sugnaa can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma jaabir bni cabdilaahina laga wariyey inuu yidhi ana rasuula اllahi sal اla alay qaala rasuulka alla ayaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man laqiya allaha laa yushriku bihi shaya dakhala اljanna man laqiyahu yushriku bihi shay-an dakhala naar man laqiya allaha qofka rabbi la kulmaahay qiyaamaha laa yushriku bihi asagoona rabbigiisa la wadaajinin shay-an waxba aan wax ugu darin qofka la kulmaahay dakhala aljanna jannada ilaahay buu gelaya waman laqiyahu qofkii la kulma allah maalinka qiyaamaha yushriku bihi asagoo la wadaajinaya rabbi shay-an wax uu la wadaajinayaahi dakhala naara naarta naaru ku geynaya oo sabab kuugu noqonaya towxiidkana jannadu sabab kuugu noqonaya weya marka in lagu dadaalo inaan ilaahay allah subxaana wa tacaala cibaadadiisa keligii u baraxtirno ayaana laka dooni wa fii saxiixi bukhaariyi saxiix albukhaari kitaabkaasna waxaa ku sugnaa imaam albukhaari saxiixiisa dhexdiisa waxaa ku sugnaa can ibni mascuudin radi allahu canhu cabdullahi bn mascuudna uu nabiga ka warinayo ana rasuula اllahi sal اla alيh wasalam qaala rasuulka alle inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man maata wahuwa yadcuu min duuni illaahi niddaa dakhala اnaara man maata axadkii dhinto wa huwa walxaalu huwa isaguba yadcuu isagoo yani baryayo ama caabudayo min duuni illaahi alla waxaan ahayn caabudayo ama maaragtay baryayaahi u qayshanayo niddan mid alla la fac ahoo la fil ah la mid ah qofkaasi oo sidaa asagoo shirkiga ku jiro alla axad uu la mid dhigay kala mid dhigay baryaya oo caabudaya i dhintahay dakhala naara naartuu gelaya anniddu waxaa la yidhaahdaa almilu wannadiiru baa la yidhahdaa qofka adiga adoo kale ah oo maalan awoodda leedahoo kale leh waxaa la yidhahdaa maalan gurigan baad adigu dhisi kartaa ood awood u leedaha inaad dhisto ninka inta yimaado gurigaan dudumin karo waa midkaaga waa mid kugu fil ah weeyaan haddii adiga maaragtay gurigii adiga aad dudumisayna dhisi karo oo hagaajin karaahi yacni mid kugu fil ahoo adig kula mida marka markaad rabbigaaga cibaadadii ou lahaa baryadii iyo tawakulkii iyo magangalkii iyo gowricii ou lahaa makhluuq kale aad siiso makhluuqii daciifka ahaabaad waxaad kala mid dhigtay alla mid la fila oo lamida kalaad kala mid dhigtay wey marka sidaasaa marka naar inaad gasho ayuu qofka inuu gala ay sabab ugu noqonaysa faman sarafa qofkii leexiyo nawcan nooc oo min anwaaci alcibaadati cibaadadan hadda soo sheegnay noocyadeeda ka midii ligayr illaahi alla axad aan ahayn u weeciyo xaggiisu u leexiyaay fa huwa axadkaasi mushrikun waa qof mushrik ah oo rabbigiisa wax la wadaajiyey kaafirun mid rabbigiisa ku gaaloobay weeye culammada ahlu sunnahana waxay kala saaraan yacnii hadda kufrigan waxaa la la kufr tacyiin culammada ahlu sunnaha ariiqa ay mareen axaadiista iyo nusuusta ay u maraan waxa weeye in kufrigan iyo shirkigan la sheegayaahi kii mulaqa ahaa weeye waxa weeye in la yidhaahdo qofkii sidaa yeelo qofka rabbigiisa cibaadadiisa la wadaajiyaa waa mushrig laakiin qofku markay wax ka dhacaan qowl kufriya ama ficil kufriya ama wax shirki ah oo ka dhaco durbadiiba mushrik iyo kaafir miyaa laleeya diinka ma laga saaraya madhabka ahlu sidaa ma waxay leeyihiin qofkaas markuu ficil kufriya ka dhaco qowl kufriya ou ka dhaco waxaa la fiirinayaa shuruudu takfiir waxa la yidhaahda gaalaysiinta shuruudii lagu gaalaysiinayey inay tawafurto ay kaamil noqoto waxa la yidhaahda intifaau lmawaanic wixii ka reebaya shirkiga iyo kufriga in uusan gaaloobin u diidayayna in la waayo markii ay shuruudu takfiir ku kaamil noqoto oo laga wada helaahi wax maanico u diidayana aynan jirin oo ka hor istaagayo qofkaa la yimid aynan jirin markaas wey marka la leeyahay qofka caynigiisa marka la gaalaysiin karo weya marka kufriga labadaasa loo kala qaadaa dadka in badanna oo iskaga darsan tahay khaasatan weliba dadkeenna acjaamta ah in badan iskaga kaayadarsa manhajka ahlu kufriga mutlaqa ah iyo midka mucayanka ah ma kala naqaano culammaduna way kala saaraan tacyiinka iyo maaragtay iyo iyo waxaa la yidhaahdo ilaaqa kufriga waa la duuduuba qofkii sidaa sameey waxaasuu leeya taant waxay sameeyo hadda maalan yani tusaale waxaa ka soo qabataa qofka tuugga ah ka soo qaba maalan tuug waay ilaahay qur-aanka muxuu ku leeyahay wasaariqu wasaariqatu faqtacuu ydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaala min allah tuuggii iyo ninka tuugga iyo haweentii tuugta ahayd gacantaha laga jaraalayaa gacantaha laga goynayaa soo maaha laakiin goormaa la goynaya tuug kasta ma laga goynaya maya wax kasto cid kasta wax hadaay lagama gooyo gacanta waxaa la rabaa koo in uu qofkani baaliq yaho qaangaar yahay inuu caaqil yaho wax garanayo in uu meesha uu wax ka qaatay yacni inuu muslim yahay meesha uu wax ka qaatay alaab ilaa shan meel lagu ilaaliyey oo maxruusa oo la dhowray oo kala soo baxo kasoo xado yacni mujeda in maaragtay ama uu qirto ama maaragtay markhaati uu ku kaco inuusan shubha ku lahayn maalka uu xadaya laftiisa shubha inaysan ku lahayn iyo wixii lamidahoo dhan baa la rabaa marka shuruud baa wax walba loo sameeyaa wakadalika takfiirkana shuruuddaasuu leeyahy marka qofka la gaalaysiinayo waa inuu caalim yahay oo waxaan inay kufrigan shirki yahay iyo kufriya inuu cilmi u leeyahay waa in uu maaragtay mukhtaar yahay oo isagu ou doortay oo aana lagu ikraahin oo lagu khasbin waa in uu yacni khata u samaynine qas qasad oo u sameeyey waa in uusan ta'wiil saa'iqa uusan wadanin afartaa shardiba culimmada u same afartuna nusuusay leedahay iyo diin bay wada leedahay weeyaan markii afartaa shuruud la helo baa qofka la gaalaysiin karaa markii la waayo mawaanicdu waa in la waayo iyadana yani inuusan jaahil ahayn inuusan mukrih ahayn haddii ou jaahil yahay hadduu mukrah yahay oo la khasbay haddii ou mukhti yahay oo gafay hadduu mutaawil yahay cudurdaar gelaya cudurdaaruu gelaya marka shuruudaas tawafur shuruud intifaac lmawaanic la yidhaahdaa markaas weeyaan markaa la takfiirinayo laakiin lafdiga kufriga ilaaqa waa la siini cid alle ciddii ilaahay khayrkiisa barisaahi waa mushri baa la leeyahay waa mushri baa la ohanaya ilaaqa sidaas weeyaan faducaau ducadii wuxuu leeyahay musanifku cibaadat cibaado weeyaan cibaadadaasoo amara allahu bihaa alla uu amray ducada waad garanaysaa sacbada aad horsanayso aad baryayso baryadooda waa cibaado oo ilaahay amray weeye faman daca allaha qofka alla baryo waxdahu keligii oon cid kale la baryin fa huwa muwaxidun waa qof muwaxidoo rabbigiisa keli yeelay waman dacaa qofkii baryo hayr allaahi alla waxaan ahayn baryana faqad ashraka qofkaas rabbiba wax la wadaajiyey shirki buu la yimid weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaana wa walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka idan min aalimiin walaa tadcu aayaddaa fi suurati yunusa ku jirta walaa tadcuu ha baryin oo ha u qayshanin ha u dhawaaqin oo ha caabudin min duuni illaahi allow wixii ka soo haray min duuni illaahi marka la yidhaahdo wixii rabbi ka soo haray maxaa marka min duuni illahi marka la yidhahdo malaa'igta kow ambiyadii rusushii dadkii owliyadii saalixiintii jinni iyo insi dhagxaan iyo geede iyo xayawaan wax alla wixii ilaahay ka soo horoo dhan aan layidhaha min duuni illahi kala reebin cibaado ma alla keliyaha iskale subxaana wa tacaala marka keligii bari weeyaan walaa tadcu ha baryin oo ha caabudino ha u qayshanin min duun illaahi alla waxaan ahayn maa shay ah ha baryin axad ha baryin laa yanfacuka adiga aan waxba ku taraynin walaa yaduruka aan waxba kuu dhibaynin yacnii durku haystana aanan kaa qaadi karaynin nafci kaa maqanna aanan ku siin karaynin ha baryin fain facalta haddaad sidaa yeesho oo aad wax ilaahay subxaanaه wa tacaala axad ka soo haray aad bariso oo laa yaduru walaa yanfac fainaka adiga yaa lala khitaabaya nabilaahi muxamed waa ilahay qofkuu la hadlay fainaka adiga nabilaahi muxamedow idan wakhtigaas oo aad cidaan ilaahay ahayn u qayshataahi ood barisaa min aaalimiin dadka mushrikiinta mid ka mida baad noqonaysa ulmiga halkan macnihiisu macna shirki waa ulmiga ina shirka la ulmun cadiimu soomaana soo marin min macaani shirki baa dulmiga ka mid yahay marka dulmiga halkan waxaa loo jeedaa inaka idan min almushrikiina baad ka mid noqonaysa haddiiba nebigeenna uusan shirki ka dhacaynin salawaatu ullahi wasalaamu calayhi lagu halqabsaday annaga xaggee joognaa weeyaan marka waxaa weeye cid alla ciddii ilaahay subxaanau watacaala axad aan ahayn u qayshatahi allah wuxuu leeyay fainaka ida min aaalimiin dadka mushrikiinta baad ka mid tahay buu leeyay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati lmu'minuun wman yadcu maca allahi ilahan aakhara laa burhaana lahu bihi fainamaa xisaabuhu cinda rabbih inahu laa yuflixu lkaafiruun waman yadcu qofkii u qayshado maca allaahi alla la jirankiisa ilaahan macbuud oo aakhara kale qofka maarata u qayshado ama barya ilaahaas kaloo laa burhaana lahu wax xujaahuu leeyahay aysan jirin bihi asagaba aysan u sugnaanin cibaadadaas qofka la baryaay fa inamaa xisaabuhu qofkaas xisaabtiisu kan wax baryey xisaabkiisu cinda rabbii rabbigiisa agtiisa ayuu rabbigiisa agtii ayuu ahaaday maalinta qiyaamahabuu ilaahay abaalmarini wey maxaa yeele waa kaafir wey inahu kaasi kaafir ka ehna inahu ina alamra washaniye laa yuflixu ma guulaysto alkaafiruuna kuwa gaaladaa marna ma aflaxaan saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka ayaddan man yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi jumladan laa burhaana lahu bihi waxay sifaynaysaa ilaahan aakharaday sifo u tahay waa wasfi wey ilaah yani aan alla maciisa yani qofkii barya baa la yidhi ilaah aanan wax xujaa oo cibaadada oo u haysta aan jirin sifadan oo kale marka marka sifada noocan oo kale ahi mufasiriintu ayaa la yidhaahdaa sifooyinka labaa loo kala qaada sifa kaashifa iyo sifa muqayada la yihahdaa shayga nactiga sifa muqayada marka la yidhaahdaa mafhuum bay leedahay mafhuum wax laga fahmayay leedahay shay laga fahmayay bay leedahay laakiin sifada sifa kaashifa la yidhaahdaa mafhuum muhaalafa wax la yihahda male mafhuum mukhaalafa yacni hadda laa burhaana la hudaanay macnaheedu waxa waaye ma qof kale oo leh cibaado astaahilo oo xujo u leh xujo u haysto xag alle iyo rususha xaggeeda uga haysto in la caabudi kara miyaa jiro maya marka mafhuumba maba lehba waxay dhahaan iathaadihi sifatun kaashifatun laa mafhuuma lahaa sidaasay mufasiriintu yidhahdaan waa sifa kaashifa hadal laga fahmayo mafhuumul mukhaalafo la yidhaahdaay ma kama soo bixi karo weya marka qofkaasi tahdiid waxaa ugu filan fainamaa xisaabuhu cinda rabbih waa qodob wey inahu laa yuflixu lkaafiruun waa tahdiid labaad weeyaan intaasu ilahay iskugu daray inuu kaafir yahay buu rabbi caddeeyey kaafirna ma aflaxayo qofka ilaahay cid kale la baryo wey wa tacaala allah wuxuu leeyay fii suurati اljinni waana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada waanahu lama qaama cabdullahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada qul inamaa adcuu rabbii walaa ushriku bihi axada waana almasaajida masaajida lilaahi allay u sugnaato iska falaa tadcuu ha baryina masaajidda markaad dhex joogtaan macallaahi allala jirkiisa axadan qof kalena hala baryin masaajidda alla loogu talagalay alla keliya maaragtay ku caabuda weeyaan ama masaajidda makaanu sujuud baa meesha lagu sujuudo dhan masjid baa la yidhaahdaa ama wejiga wejiga laftiisa ha lagu magacaabo masaajidda makaanu sujuudka meesha dhulka dhigayso allah iskale subxaana wa tacaala keligii u sujuud cid kale ha baryin maxaa sujuuddu waa cibaado weeyaan wa anahu ana alamra washaniye lamaa qaama cabdullaahi addoonka alle oo nabiyulaahi moxameda markii uu istaagay yadcuuhu asaga oo rabbigiisa caabudayo oo rabbigiisa baryayo kaaduu mushrikiintii waxay sigeen yakuunuuna inay ahaadaan libadan kuwa iskoraan koray iskoraankoray isdulfuulay calayhi ee calaa cadaawatihi nabiga collaytankiisa ay la collaytamaan kuwa isku dul fuulo yacni midba mid kale ii bannaya anaa dilaya inay dhahaan oo maarata kuwa isdulfuula ay noqdaan ayayba sigeen buu leeyahy qul marka waxaa tidhaahdaa nabiylahi muxamadow mar hadduu cibaadada rabbi leeyahay dadka waxaa ku tidhaahdaa innamaa adcuu rabbii aniga rabbigeeyo unbaan baryi cid kale baryi maayo asagaan cibaadada ku gooni yeeli inamaa adaatu xasrinaa la yihahda cibaadada rabban ku gooni yeelaya weya waa ku koobaya keliga walaa ushriku wadaajin maayo bihi allahna axadan qof aan la wadaajinaya male keligiisan cibaadada ku gooni yeeli isagaan baryi isagaan talo saaran isagaa xoolaha u gowrici isagaa dhuqayshan cid kale baryi maayo weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fii suurati aracdi wuxuu leeyahay lahu dacwat lxaqi lahu allah wuxuu leeyahay dacwat lxaqi yacni towxiidka dhabta ah ayuu rabbi leeyahy oo xaqa ah leeyahay yacni dacwat lxaqi dacwadaasi cali bn abi aalib oo kale markuu fasirayo wuxuu ku fasiraa altawxiid اlxaqu tawxiidka dhabta ah allah iskale yacnii dacwada tawxiida loo jeedaa wey cabdulahi bni cabaas oo kale markuu fasirayo lahu dacwat lxaqi wuxuu leeyahay ay laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid waa kelimadaas laa ilaha ila allah allah iska leh keligiisa cibaadada leh weeyaan yacni laa macbuuda bixaqin ila allah weeyaan wladiina kuwii yadcuuna ay baryayaan min duuni illaahi alla sukadii ay mushrikiinta ay baryayaan dadka ay baryayaan laa ystajiibuuna lahum bishayin uma ajiibaan lahum ayaga bishayin waxba uma ajiibi karaan yacni duco ay u ajiibi karaan ma laha dadka ay waxa ay baryayaan markay u qayshadaan ma ajiibi karaan macbuudkuna waa macbuudka markii loo qayshado oo dhib kugu dhaco ku ajiibo weeyaan oo qofka ku ajiibi axadka ku ajiibi karo wey waa allah subxaana wa tacaala marka wixii ka soo haray haddaad mayd bariso haddii aad maaragtay jinni bariso haddii aad xayawaanaadii makhluuq kala barisahay kuma ajiibi karaan iyo dhagax iyo geedo aad bariso ma ajiibi karaan markaasuu rabbi tusaale sameeyeoo yidhi ilaa ka baasidi kafayhi ila almaai liyabluga faah wamaa huwa bibaaliqi wamaa ducaau lkaafiriina ila fii dalaal ilaa ka baasidi kafayhi ilaa kastijaabati baasidi kafayhi mid labadiisa calaa calood fidiyey ajiibistiisa la ajiibo ilalmaai biyo u fidiyey muxuu biyaha ugu fidinayaa liyabluqa biyihii inuu gaaro faahu afkiisa uu gaaro siday biyaha u ajiibaan mooye istijaabo kale mala weya wamaa huwa biyihiina ma aha bibaaliqihi afkiisa kuwa gaarayaahi ma aha weya wamaa ducaau lkaafiriina kaafiriinta kuwa kufaarta ah baryadooda oo aalihadooda iyo shirkigooda ay baryaan ma ayan ahaanin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed midku sugan mooye wax kale ma aynan ahaanin macnaha maalkan wuxuu ka wadaa allah subxaana wa tacaala siday mufasiriintu ay maarata ku fasirayaan wuxuu la mid yahay cali bin abi aalib iyo mufasiriintii salafkaasaa ku fasiraya wuxuu la mid yahay qofka mushriga ah oo axad aan waxba awoodi karin u qayshanayo leh wax isiiyey caafimaad isiiyey owlaad isiiyey xoolo isiiyey odhanaya wuxuusan awoodi karin ugu qayshanayahay wuxuu la mid yahay qof ceel biyo ku jiraan soo dul istaagay oo doqon ah wey waa mid yani caaqa oo doqon ah oo ceelka intuu soo kor istaaga yidhi biyihii baryaayoo leh biyo ceelka ka soo baxa intuu sacbaha horsaday biyo ceelka ka soo baxo kaalay afkaygii soo gala biyo ceelka inta ka soo baxa miy afkiisa geli karaa waa maya w kaasoo kale buu la mid yahay macnaha waa habisa fiiha waa marka axadka ilaahay axad aan ahayn qofka baryo kaasoo kale daqankan biyaha ceelka u qayshanayo biyuhu soo baxo kaalay afkayga soo gaaro odhanaya miyay biyaha inta ceelka ka soo baxaan afkiisa gelayaan ma gelayaan kaasoo kaleba marka axadka ilaahay axad baryo ayuu la mid yahay doqonkaasoo kaleo la mid yahay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati naxli waaladiina kuwii yadcuuna ay baryayaan min duuni illaahi alla sukadii ay mushrikiinta ay baryayaan laa yakhluquuna shay-aa kuwaas waxba ma ab ma abuuri karaan waxay abuureen male kuwaana ay baryayaan kuwa khaaliqiinahoo wax abuuray ma aha waxba ma abuuri karaan wahum iska da inay wax abuuraane wahum ayaga yukhlaquuna la abuuray ayagaa makhluuqoo la abuurayba oo qof la abuuray oo isagiiba baahan oo faqiir ah oo dhibaataysan maxaa waxu weydiisan allihii khaaliqa ahaa oo aniga ahaabaaba jooge kuguma filnamiya macbuudkaaga markaa axadkan kala baryayso amwaatun hum ayagu amwaatun kuwa dhintan weeye waa mayd weeye waxaad baryaysaa hayru axyaaan kuwa aan noolayn wey waa mayd markaad baryayso leedahay sii caafimaad iyo owlaad isii waa wax midaa noolayn weeyaan wamaa yashcuruuna mana oga oo cilmi uma laha ayaana goormaa yubcauuna lasoo saariyo qubuurta laga soo bixin doonaa ma garanayaan yacni maaragtay towxiidka cibaadada alla keliya inuu leeyahay kutusaysaa allana oo ku mutay kownuhu khaaliqa inuu khaaliq yahay ayuu ku mutay maxaa yeele wuxuu ku maaragtay ku radiyey kuwan laa yakhluquuna shay-an wahum yukhlaquun waxna ma ay abuuraan ayagaa la abuuraa ayuu rabbi leeyahay wa qaala tacaala allah wuxuu leeyahy fi suurati shucaraa falaa tadcu maca allahi ilaahan aakhara fatakuuna min almucadabiin falaa tadcu ha baryin hana caabudin maca allaahi alla la jirkii ilaahan macbuudo aakhara kale ha baryin allah cibaadadaada u barxiyeel ku saafiyeel keligii ku khasis weyaan oo markaad axadaan alla ahayn aad rabbi la barisaay oo la caabudaay fatakuuna aad ahaato min almucadabiina kuwa la cadaabo mid ka mida aad noqoto marka ducada ducaau hayr illaah alla waxaan ahaynoo la baryo waxay noqonaysaa sababan lilcadaab yani sabab lilcadaabay noqotaa in lagu cadaabo ayay sabab u noqonaysaa marka rabbigaaga keliya barya cid kale hala baryo wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yuuliju leyla fi اnahaari wa yuuliju الnahaara fi اlleyl wasahara الshamsa wاlqamar kulu yajri liajali musama dalikum اllahu rabkum lahu اlmulk اladiina tadcuuna min dunihi ma ymlikuuna min qidmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaaءakum walow samicuu ma stajaabuu lakum wayowma اlqiyaamati yakfuruuna bishirkakum walaa yunabiuka mil khabiir aayadahan aayada aad u qiimo badan wey aad u cajo badan wey koonkan ilaahay inuu leeyahay keligii sow raban ugu tasarufo sidaas marka hadduu koonka isagu leeyahay cibaadan inuu keligii leeyahay ayuu rabbi noogu cadaynaya yuuliju allah wuu geliyaa alleyla habeenkiibuu fi nahaari maalinta dhexdeeda geliyaa maalinkiibuu dhexgeliyaa wa yuliju nahaara maalintiina wuu geliyaa fi leyli habeenka dhexdiisa ayuu geliyaa macnaha saacaadkii habeenka ayaa saacadihii maalintii la gelinaya saacadihii maalintiina habeenka saacadihiisii baa la gelinaya marna habeenkiibaa dheeraan marna maalintiibaa dheeraanaysa marna waa wada sinaanayaan weyaan wasahara shamsa wlqamar wasahara shamsa waalqamar wasahara allah wuu leyliyey oo uu idiin sakhiray ashamsa qoraxdii iyo wlqamara dayxii idinkoo idiin sakhira bani aadamkii hadday aad tihiin inaad ku intifaacdaan kullun mid kasta oo qoraxda iyo dayxii ka midaba yajri wuu soconi liajalin ilaa ajalin muddo oo musama la magacaabay waqti buu leeyahay ayuuna ku egyahay oo shaqaynayaa weeyaan dalikum allaahu dalikum khaaliqiinna mudabirka ahe saa wax u maamulaahi allaahu allah weeye rabbukum macbuudkiinni khaaliqiinnii weeye lahu allah wuxuu leeyahay almulku tasarufka koonka asagaa iskale mulkidan asagaa iskale isagaa maaligeedii oo cid la wadaagtahay ma jiro weya mar hadduu marka koonkii o dhan isagu leeyahay maalikiisii yahay cibaadadan asagaa iskale wey haddii marka cid kale lala caabudaahi maxay awoodi karaan allah wuxuu leeyahay waaladiina kuwii tadcuuna aad baryaysaan ama caabudaan min duunihi alla sokadii yacnii alla axdaan ahayn caabudidda aad caabudaan maa yamlikuuna ma hantaan oo ma milkin karaan min qimiirin xuubka timirta oo kale ma awoodi karaan yani waxaa jira waa la hahda qimiir iyo fatiil iyo naqiiraa jiro saddexdaasaa jiraan qimiirkan hadda waxaa loo jeedaa yani lafta timirta markii timirta la cuno lafteeda xuubka yarkaahee lafta ku wareegsan oo khafiifka ah ayaa qidmiirka la yidhaahdaa marka xataa xuubkaasoo kale koonkan kama awoodi karaan wey qidmiirkaasaa loo jeedaa fatiilna waxaa la yidhaahdaa yacni timirta meeshaan dhexdaa way ka jeexan tahay lafteedu way dilacsan tahay meeshaa dilacsan waxa yarkaaho ku dhex jiro ayaa la yidhaha khaydka yarkaaho ku jira xarigga yaroo ku dhex jiro baa la yidhaha fatiilkana loo yaqaanaa naqiirkana waxaa la yidhaahdaa timirta dhabarkeeda laf dhabarkeeda godka yarkaaha ku yaallaa geedka uu ka dhasho godkaa yarka ahna naqiira loo yaqaana intaba qur-aanka ilaahay wuu ku sheegay subxaana wa tacaala marka xuubkaasoo kale cid alle cidda ilaahay ka soo harta ama dhagax la caabudo ha noqdo ama mayd la caabudo ha noqdo ama jinni loo qiishada ha noqdee waxay ka awoodi karaan lama arko koonkan waxba kuma laha in tadcuuhum haddii aad barisaan ood caabudaan mushrikiintiiyey alla waxa ka soo haray aad caabudaan laa yasmacuu maqli maayaan ducaakum idinka baryadiina ma maqlaan walow samicuu fard mustaxiila la yihahda yani ard shay mustaxiilo iska qadaraa la yihahda haddayba maqlaan kaba dhigba inay maqleen walow samicuu hadday maqlaanna ma stajaabuu lakum waxaad idinka codsateen idinma ajiibi karaan waxaad weydiisateen idinma siin karaan weeyaan markaana wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum adduunkii waa sidaas waxay idiin milkin karaan lama arko qiyaamo markii la tago wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yakfuruuna way gaaloobayaan bishirkikum shirkigiinna wadaajintii aad la wadaajiseen kuwii aad caabudi jirteen baa idinku kufrinayo oo leh ilaahuna ma ayna caabudi jirin ayuu odhanaya walaa yunabiuka allah marka nebi maxamed uu la hadla wuxuu leeyahay walaa yunabiuka warkaas cad kuu warrami maayo milu khabiirin axad gon og oo khabiiraho allah oo kale ahi cad axad kale kuu warramaayo male allah oo khabiira baa kuu warramay cid kale kuu warrami mayso weyaan warkaas waa war xaqiiqo oon ka dabatag lahayn wey marka cid alle ciddii allah cidaan ahayn caabudaayi waxa weeye wuxuu caabuday horta qofkan axad aan koonkan waxba kulahayn uu caabuday waa qodob oo uu baryey haddou baryo baryadiisa maqli maayo had kaba dhig inuu maqlo marka iskaba qadar fardu mustaxiil ay dhahaane haddayba maqlaanna muraadkii aa weydiisata ka heli meeshada ku ajiibi maayo maxaa intaa dheer qiyaamo maalintii la tagana adoo kugu kufrinaya u leeyahay allah ima uusan caabudi jirin shaydaan iyo jinni buu caabudi jiray wax daran ayuu odhanaya weeyaan hada wbilahi towfiiq sal allah wslm cala nabiyina mxamedi wali